alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة warafaca biha can اlqulubi lakinah wالصalaaةu wasalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى alihi وصaxbih aladina jacalahm اllah amanaة lلnasi wminah ama bacdu fahada huwa اdarsu الثaliث min alkitaab الrabic min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa minxaة في تهذيب شرف أصحاب الحديث باب البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة إلا caddaynayo أسانيdu inay tahay wadada lagu garanayo أحكaamta شhaرeecada وqاaلa cabداللahi بن المباaرك الإسناaد إسناaدku عindii أgtayda min الdيiن diinta ayuu ka mid yahay walowla lisnaadu isnaadku haddaanuu jiri lahayn laqaala man shaaa maa shaa kii doonaa wuxuu doonuu odhan lahaa wa qaala aydan waxa uu yidhi cabdullaahi bni mubaarak mathalu aladii yatlubu amra diini wuxuu ka dhigan yahay ninka diintiisa dalbaya bilaa isnaadin sanad la-aanna dalbaya ka mahali aladii kii buu ka dhigan yahay yartaqii fuulayay asadxa guriga dushiisa shinkada dusheeda bilaa sullamin sallam la-aan ku fuulay dhici mayso oo shiinkada haddaa u bax sallaan la-aan dee suuro geli mayso marka axkaamtii diintana ma gaadhaysid ilaa bisanad wa qaala sufyaan thawri alsnaadu silaaxu lmumin muminka hubkiisii weyn faida lam yakun macahu silaax hub haddaan u wadan fabiayi shayin yuqaatil ilaa rag baa kula dagaalamaya oo odhanaya nebiga maka sugan yihin waa inaad tidhaahdaa haa hebel iyo hebel baa soo wariyey kownu asxaabi alxadiidi umanaa arasuuli sala allahu alayhi wasalam baabkanna wuxuu kaga hadlaya asxaabta xadiidku ahaanshaha ay yihiin kuwii nebigu aaminay sababtu waa maxay lixifdihim sunan axaadiista inay xifdiyeen wa tamyiizihim laha inay kala sooceen qaala abuu xaatim araazi lam yakun ma ahanin fii ummatin min alumam mundu khalaqa allaahu aadam intii ilaahay aadam uu abuuray umanaau dad la aamino kuwaasoo yaxfaduuna xifdinaya aaaara rusul rususha axaadiistooda iyo aahaartooda ila fii hadihi lummati ummaddan mooyaane faqaala lahu rajul nin baa ku uhi ya abaa xaatim rubamaa rawow xadiian laa asla lahu walaa yaصix waxaa laga yaabaa inay soo wariyeen xadiid aan sanad lahayn oo aan ansaxayn faqaala wuxuu uhi culamaauhum culammadoodu yacrifuuna asaxiixa min asaqiim ka fayow ee saxiixa ah iyo ka buke daciifkaa ah way kala soocayaan way kala garanayan fa riwaayatuhum daalik kaa daciifkaa ah inay soo wariyaan lilmacrifati garasho wey inay gartaan bay doonayaan liyatabayana si ay ugu caddaato liman bacdahum ciddii ka dambaysay annahum mayazu alaahaara waxafiduuha inay kala sooceen axaadiista oo ay xifdiyeen oo ragga qaar waxay odhanayeen waxaan dusha ka hayaa boqol kun oo xadiid oo saxiixa iyo boqol kun oo kaloo daciifa waxaa leeoo daciifkana maxaad ku falaysaa wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa mid inuu iga dhiga saxiix dabeedna inuu daciif yahay baan u qaybaya saancidii igu khaldin uma qaala wuxuu hi abu xaatim raxima allaahu abaa zurca waa saaxiibkii wey abaa zurcata araazi kaana waaha wallaahi ilaahay baan ku dhaartay mujtahidan mid ku dadaalay fii xifdi aaaari rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam axaadiista nabiga xifdigeeda wa qaala cabdullaahi bnu daawuud alkhuraybi yaquuludaas waa dheeraad hadday idinku taallo samictu waan ka maqlay min a'immatina culimmadayada iyo waman fawqanaa kuwii naga horreeyey ana asxaaba alxadiidi wa xamalata alcilmi hum yagu umanaau llahi calaa diini waa kuwa ilaahay diintiisa uu ku aaminay wa xufaadu sunnati nabiyihi weeye laba shardi baa ku xidhan maa calimuu intay u cilmi leeyihiin wa camiluu ay ku camalfalayaan haddii aanay ku markaa maanta la waa liman calima wa camil kownu asxaabi alxadiid inay yihiin xumaata diin kuwa diinta ilaalinaya bidabihim waa difaaca ay difaacayaan can sunan axaadiista wa qaala sufyaanu thawri almalaa'ikatu malaa'igtu xuraasu samaa samaday ilaaliyaan wa asxaabu lxadiiina xuraasu lardi dhulka ilaaliyaan waayo dhulka waxaa yaalla waxaa ugu weyn diinkaa ugu weyn diinkana waa kitaab اllahi wa sunati wey wa qaala yaziid bnu zuray likulli diinin diin waliba fursaanu fardooley bay leeyihin xilligaas ragga dagaalka gelaya lambarwan waxa ka ah fardooley wa fursaanu hada diin asxaabu lasaniid wey ragga safka hore ku jira ee laysku hadlaynayo wa qaala cabdaan waxaa ui xadaana alqaasimu bnu nasrin almukharimiyu qaala xadaanii rajulu samaahu waa magacaabay cabdaan baa wuxuu leeyahay qaasim baa ninkaa magacaabay dahaba cani ismuhu laakiin magaciisii baa iga tegay ninkaa qaala wuxuu uhi ra'aytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigaan arkay fii maa yara naa'imu ninkaa hurdaa wuxuu arko yani waa riyooda walxaal annabiyu sala allahu alayhi wasalama nabiguna naa'imun uu hurdo wa yaxya bnu maciin uu yahay qaa'imun mid taagan calaa ra'sihi madaxiisa yadubu canhu nebiga uu kaga babinayo oo kaga eryayo bimadabatin babiso duqsiga iyo xasharaadka ayuu ka babinayaa nabiga calayhi salaau wasalaam falamaa an asbaxtu markaan waa baristay ataytu yaxya baan u imi fa ahbartuhu waan u sheegay wixii aan ku riyooday faqaala lii wuxuu ihi naxnu anagu nadubu can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam alkadib babinta nabiga babinayo been abuurka lagu samaynayaan ka badbinaya ka difaacaya shaqadaasaan haynaa buu kownu asxaabi alxadiid inay yihiin warahata rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulka kuwii dhaxlay fii maa khallafahu wixii uu ka tegey ee min asunnati sunna ah iyo wa anwaaci alxikmati xikmadaha kala duwana can sulaymaan ibni mihraan wa alacmash wuxuu uhi baynama bnu mascuud cabdullahi bnu mascuud radia allahu tacaala canh yowman maalin macahu nafaru min asxaabi koox asxaabtiisa ka mida ardaydiisu ay la socdaan id mara acraabiyu nin acraabiya soo maray faqaala wuxuu uhi calaa ma jtamaca haaulaa kuwaasi maxay isugu yimaadeenoo ku kulmeen qaala wuxuu ihi ibnu mascuud calaa miiraati muxamadin sala allahu alayhi wasalama yaqtasimuuna dhaxalkii nebigay ku kulmeen oo ay qaybsanayaan waina alculamaaa waraat lnbiyaa waina alanbiyaaa lam yuwarituu dirhaman walaa diinaara faman akhadahu dhaxalkaa ninkii qaata akhada bixadin waafir wa qaala shaaficiyu wuxuu yihi idaa ra'aytu rajulan haddaan arko min asxaabi alxadiidi ka mida fakaannii waxaad mooddaa ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalama xayan nabigoo nool inaan arkay waayo muxuu leeyahy nebigaa yidhi nebigaa sameeyey nebigaa hortiisa lagu sameeyey nebigu sidaas u ahaa tilmaantiisu dabeecaddiisu sidaasay ahayd nebigu ka sheekaynay marka nin hadalkaa shubaya haddaad aragto kaanama inaad nebigii aragtay bay ka dhigantay kownuhum inay yihiin alamiriina bilmacruuf wannaahiina can ilmunkar hay-at lamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar lambar wan iyagaa ka ah su'ila ibraahiim bnu muusa man ilaamiruuna bilmacruuf wannaahuuna can ilmunkar baa la weydiiyey qaala wuxuu ihi naxnu hum waa annaga wey naquulu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxaa uu ifcaluu kada sidaa sameey waa alamru bilmacruuf wa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam laa tafcaluu kada sidaa yaan la samayn taasina waa annahyu can ilmunkar shaqadoodu waa inta kownuhum inay yihiin khiyaara annaas dadka kuwa ugu wanaagsan qaala cumaru بن xafs ibni khiyaad alqaadi samictu abii baan maqlay waa xafs bnu khiyaad alqaadi wa qaaluu lahu waxay ku idhaahdeen yaa abaa cumar amaa tara miyaadan arkayn asxaaba alxadiid asxaabuulxadiidku kayfa tagayaruu siday isu beddeleen kayfa qad fasaduu siday u xumaadeen qaala wuxuu ihi hum yagu calaa maa hum maca maa siday yihiin xumaanta aad sheegaysaan khiyaaru lqabaa'il qabaaisha iyo dadka iyagaa ugu khayr badan qaala axmed bnu xambal laysa qowmun qola ma ahanin cindii agtayda khayran kuwa ka khayr badan min ahli lxadiid laysa yacrifuuna ila alxadiid waayo xadiidun bay yaqaanaan qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam wafacala nabiyu sal allahu alayh wasalam wa kaana nabiyu kada wakada wa qaala ayda wuxuu ihi imaamu axmed ahlu ahlulxadiidi afdalu waa kuwa ugu fadliga badan man takallama fi lcilm dadka cilmiga ka hadlaya ahlulxadiidkaa ugu mudan wa qaala alwaliid bnu muslim waxaw shayacanaa waxaa na oo na sii dhoweeyey alwsaaciyu shiikhii lo odhanay waqta insiraafina xilligii aanu ka gadoonnay ee ka laabanay min cindihi agtiisa iyo xalqadiis markuu xalqadii noo dhameeyey buuna sii dhoweeyey fa abcada waa ku fogaaday fii tashyiicina sii dhoweyntaiyada xataa mashaa ilaa uu nala socday macanaa annaga macayaga farsakhayni aw alaaatan farsakhu waa hal kilomitr wey labada farsakh maxay noqonaya waa toban kilomitr saddexduna shan iyo toban kilomitr wey oo masaafo aad u badan inaguna halkii kilomitr baynu ti qaadanayn iyo iyo taxi iyo fitis ya ardaydii si uu sii dhowaynaya u shan iyo toban kilomitr la sii lugay faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi ayuha shaykhu odayahow yascubu calayka waxaa kugu adkaanaya almashyu socodka calaa kibari sinni iyadoo lala qabo daadaada weyn qaala wuxuu idhi imshuu socda waskutuu aamusa low calimtu haddaan ogahay oo aan garanayo anna lilaahi alla inuu leeyahay abaqatan dad hadduu leeyahay xilli jooga aw ama qowman qolo yubaahi illaahu bihim ilaahay uu ku faanayo aw afdala minkum ama idinka fadli badan lamashaytu macahum kuwaasaan la socon lahaa wa shayactuhum sii dhoweyn lahaa walaakinakum afdalu nnaas hase yeeshee dadka idinkaa ugu fadli badan saasaan idiinsii dhoweynaya qaala abuu cimraan alsuufiyu lmakiy ra'aa wuu arkay axmed bnu xambal asxaab alxadiid buu arkay walxal qad kharajuu iyagoo ka soo baxay min cindi muxadiin nin muxadia wlmaxaabiru biaydiihim qalimadoodana sita faqaala axmed wuxuu yidhi in lam yakunuu haaulaa'i innaas dadka la sheegaya kuwaa haddaanay ahayn falaa adri man innaas yaa addada garanba maayo yacnii dadka rasmiga dhammayska tiran ee dad iyo bini aadan lagu sheegi karaa waa iyaga weli waa imaamu axmed qaar baa odhanaya alla fahan weyna yaa faakan badani muxuu ahaa <laughs> laakiin way istaahilaa wey qaala ibraahiim alxarbi waxaw kharaja abuu yuusuf yacni alqaadi saaxibu abi xaniifa yowman maalin buu soo baxay wa asxaabu lxadiiina cala albaabi albaabka ay taagan yihiin waa jumla xaaliya wlxaal asxaabu alxadiii cala albaab albaabkiisa ay tuban yihiin way sugayaan faqaala waxau hi maa cala alardi dhulka dushiisa kuma sugna khayrun minkum cid idinka khayr badan alaysa miyaanay ahay qad ji'tum midaa u timaadeen oo bakartum ama u soo kallaahdeen tasmacuuna si aa u maqashaan xadiida rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay man qaala ninkii yidhi ina alabdaala abdaashu iyo walwliyaaa wliyadu asxaabu lxadiii wey wa qaala in lam yakun haddii aanay ahayn asxaabu alxadiiku hum yagu alabdaalu abdaasha la sheegaya haddaanay ahayn faman yakuun yaa abdaal noqonay abdaasha waa taqaanaa ya alabdaal alabdaal walaqtaab waxaa weeye wlawtaad ya iyo wاnujabaa iyo wlaqwaad waa musalax laysla yaqaano wey qolada suufiyada isticmaala oo waxay leeyihiin dad baa jira waxa weeye xilal ilaahay uu dhiibay oo mid waxa weeye buraha haya mid samada haya mid waxbay shubaan waxaasna wax jira ma abdaashaa ugu dhow oo axaadiis ku timi kuwa kale xadiis sugani kuma iman abdaasha laftoodana axaadiistooda dhammaantood ibnulqayim almanaar almuniif fi saxiixi wadaciif oo qawaacid uu u sameeyey axaadiista nebiga ka sugnayd haddaad maqasho xadiis sidaa leh waa daciif buu odhanay ama waa mawduuc axaadiiu labdaal dhammaanteed waa daciif buy mid baa ugu dhow buy waa xadiidka sheegaya laa tasubuu ahla shaam fa ina fiihim alabdaal qolada shaam hacaayina abdaal baa ku jirta yabdul llaahu bacdahum bacda ilaahay isku badbedelo oo yani dad wanaagsana kulamaa maata rajulu abdala allaahu makaanahu aakhar markuu midig dhintaba mid soo baxay marka xadiikaasaa ugu dhow ui isaguna waa aiif isaguna waa daciif albani wuxuu yihi waa mawduuc axaadiistaas ibnu ljawzi mawduucaadku ku soo saara waa mawduuc wa maca daalika cadaaladaynu samaynaynaayo culimada isku kabkabayna way jireen ibnu xajar alcasqalaani baa ka mida sakhaawi baa ka mida suyuudi baa ka mida alqaadi cajluun baa ka mida alcajluuni kashfu lkhafaa wa muziilu lilbaas fii ma ltabasa ama fii ma ishtahara calaa alsinati nnaasi min alaxaadiid ninkii iska lahaa waxay yidhaahdeen way isquweynaysaa bay yidhahdeen haddii la yidhaahdo wayba sugan tahay ba axaadiiu labdaan alabdaal waa bimacna alwliya wey baabkaasoo laysma raacay ina alabdaala wlwliya weliguna waa maxay alaa ina wliyaaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyadu miyay kooban yihin ma toban iyo labaatan ninba maya aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun xad ma leh abdaashuna waa la mid xad ma leh laakiin afartan iyo soddon iyo toban iyo boqolkii sanaba hal midh baa soo baxaya wax jira maa marka abdaash waa kuwaas yani awliyadu uga jeeda alwliya intaa waa faatay sooma wa qaala khaliil ibnu axmed alfarahidi ninkii cilmulcaruud ka dejiyey in lam yakun ahlu lqur'aani wاlxadiid wliyaa allah haddii aanay ahay falaysa lilaahi fi lardi waliyu ilaahay weliba male iyagaa ugu mudan wa qaala maxmuud bnu khaalid qultu liabi xafsin camr bni abi salma waxaan weydiiyey tuxibu an tuxadia waswaaluh hamatifaamkiiba la xadfay ma jecesha inaad axaadiista sheegto oo aad wariso qaala wuxuu hi waman yuxibu yaa jecel an yasquta smuhu magiciisa inuu ka dhaco laga waayo min diiwaani saalixiin dadka wanaagsan yaa doonaya inuu ka maqnaado waa cid wa qaala abu xaatim araazi xuditu waxaa layga wariyay can ibni uyayna sufyaan ibni cuyayna annahu qaala inuu yii maa araa tuula cumri haada cimrigaygan dheer ma arko ilaa min karati ducaai asxaabi alxadiid ducada asxaabulxadiidku ay i ducaynayaan baan filayaa cimrigan dheer ilaahay inuu igu siiyey culimada u duceeyey maaha aniga cid ka soo xidhiidhigta iyo macallimiintiinna iyo ya idinkana waa laydin ducaynaya man qaala kii yidhi lowlaa asxaabu lxadii haddaanay jiri lahayn lan darasa alislaam islaamku waa baabiila wa qaala sadaqatu waxaa uu kunnaa waxaanu ahayn cinda xafs bni riyaad faijtamaca calayhi nnaas dadkii baa isugu yimi faqaala xafsun waxaa uu yidhi lowlaa ana allaha jacala alxirsa fii quluubi haulaa haddaanay jiri lahayn ilaahay dadaal inuu qalbiga u geliyey kuwaas yacni alabata alcilmi buu u jeedaa ladarasa hada shanu cilmigani waa baabi'i laha laakiin ilaahay wuxuu jirsiiyey dad danaynaya u kallahaya oo u safraya wa qaala cabdulxamiid bnu xumayd samictu abaa daawuud baan maqlay yaquulu isagoo leh lowlaa haadihi alcisaabatu kooxdani haddaanay jiri lahayn landarasa alislaam islaamku waa baabi'i laha yacnii asxaaba alxadiid buu u jeedaa aladiina yaktubuuna alaahaar ee diiwaan gelinaya wa qaala abu cabdillaah mxamed bnu ismaaciil abuhaari kunaa alaaatan aw arbacatan saddex ama afar baanu ahay calaa baabi caliy ibni cabdillaah waa almadiini ayaanu joognay faqaala wuxuu hi inii la arjuu waxaan filaya ana taawiila hada alxadii xadiidkan macnihiisu can inabiyi sal allahu alayh wasalam laga warinaya laa tazaalu aa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum aw khaalafahum baabdhan baynu ku soo marray antum inaad idinka tihiin baan filaya oo rajaynaya sababtu waa maxay lianna atujaara ganacsatadu qad shaqaluu anfusahum bitijaaraat ganacsigooday ku mashquuleen wa ahla asancati farsamo yaqaankuna qad shaqaluu anfusahum bisinaacaat waxbay samaynayaan iyaguna waalmuluuku madaxduna qad shaqaluu anfusahum bilmamlaka madaxtinimaday ku mashquuleen wa antum idinkuna tuxyuuna sunata nabiyi sala allahu alayh wasalam idina sunnadii baa noolaynaysa wa qaala abu bakrin cabdulaahi bnu muxamed ibni sahrata anshadanii waxaa ii gebiyey bacdu ahli aadab raggii suugaanta qaar ka mida fii sifati lmaxbara ardayda tilmaamahooda wax ka miduu igu gebiyey xaalkooda wuxuu ihi qanaadiilu diin illaahi yasca bixamliha rijaalu bihim yaxya xadiiu muxamadi qanaadiilu diin illaah diinta alle yascaa waxa la roorayao la ordaya bixamlihaa qaadideeda rijaalun rag baa qaaday bihim raggaas yaxyaa waxaa ku noolaanaya xadiiu muxamadi nebi maxamed xadiikiisa alqindiil waa faynuuska wey hom yagu xamalu way xambaareen alaaaaara axaadiistay xambaareen can kulli caalimin caalim kastay ka xambaareen oo ka qaateen taqiyin saduuqin faadilin mutacabidin cibaadaysanay maxaabiruhum qalimaantoodu zahrun way dhalaalaysaa tudiiu waa mid ifaysa wey iftiin bixinaysa kaannahaa waxaad moodaa qanaadiilu xabrin nin caalima faynuusyadii baad mooddaa caalimkaasoo naasikin cibaadaysanaya wasta masjidi masjid bartamii ku cibaadaysanay iftiinka ka baxaya qalimaantooda tusaaqu axaadiista waa loo kaxeeya ilaa man kaana fi lfiqhi caaliman ninkii fiqiga yaqaanay baa loo kaxaynaya loo geynaya faruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu wataynu soo maray iyo waman sanafa alaxkaama iyo kii axkaamta alifay baa loo kaxaynaya axaadiistaas min kulli musnadi xadiid kastoo musnadana axkaamta ka alifay man qaala ninkii yidhi ina alxaqa xaqu maca asxaabi alxadiid buu la socdaa iyagaa xaqa ku taagan qaala abu cabdillaah muxamed bnu alcabaas almasri waxa uu samictu haaruuna arashiid alkhaliifatu alcabaasi yaquulu isagoo leh alabtu waxaan dalbay arbacatan afar baan raadiyey fawajadtuhaa afartaa waxaan ka helay fii arbacatin afar kale alabtu waxaan raadiyey alkufra gaalnimo umuu raadin inuu gaaloobo nin caalima buu ahayo khaliifa laakiin gaalnimada xaggee laga helaa buu raadiyey fawajadtuhu waxaan ka helay fi ljahmiya nimanka la yidhaahdo oo salafkii qaar badan baa gaalaysiiyey aljahmiya wa alabtu waxaan dalbuu raadiyey alkalaama cilmu lkalaam horaynuu soo macnayn iyo washaqaba buuqa kuwa buuqee murma fawajadtuhu waxaan ka helay fi lmuctazila muctazilada way muran badan yihin wa alabtu waxaan raadiyey alkadiba been fawajadtuhu waxaan ka helay cinda araafida akdabu khalqi illaah wey sababtu waa maxay beentay diin ka dhigeen attaqiya waxay yidhaahdeen diintu marka toban loo qaybiyo sagaal waa been wey inaad been sheegto adoo dhuumanay attaqiya taqiyadu waa inaad been sheegto adoo isqarinay marka beentuna diinta sagaal bay ka tahay xabadda soo hadhayna waa diinka o dhan bay yidhahdeen attaqiyatu tusu aashaar diin wax noocaasa bay yidhahdeen marka dadkaygaa ugu been badan cilmaduna waa ku sheegay wa alabtu lxaqa xaqii baan dalbay fawajadtuhu waxaan la helay oo ka helay maca asxaabi alxadiid iyaga xaqa loogu imanay wa qaala axmed bnu sinaan wuxuu i kaana alwaliid alkarabisiy alwaliid bnu abaan alkarabisi khaali abtigay buu ahaa buui axmed bnu sinaan baa leh falamaa xadarathu lwafaa markii geeridii ay timi qaala libaniihi wiilashiisa waxa uu ku yidhi taclamuuna ma garanaysaan axadan axad aclama bilkalaami mini cilmulkalaamka iga yaqaana iyo falsafadda qaaluu waxay idhaahdeen laa maya qaala wuxuu ihi fatattahimunii miyaa y tuhmaysaan inaan da idi khaldayo qaaluu waxay idhaahdeen laa maya qaala wuxuu ihi fa innii uusiikum haddaba waan idiin dardaarmaya ataqbaluun ma aqbalaysa qaaluu qaala wuxuu hi calaykum waxaa laasimtaan bima calayhi aaabu lxadiid aaabu xadiiku waxay ku taagan yihiin fainii anigu ra'aytu lxaqa xaqaan arka macahum iyaga cooda inuu yahay lastu uma jeedo acni ru'asaa madaxda uma jeedo walaakin waxaan u jeedaa haulaai lmumazaqiin kuwa maryaha jeexjeexan xidhan xalaqaadka fadhiya alam tara axadahum miyaadan arkayn midkood yajiu inuu imanayo ila ra'iisi minhum madaxweynaha inuu u imanay iyo khaliifka fayukhaiuhu uu ku gaf xukminay ou leeyahy waxaas waa khalad wa yuhajinuhu u dhaleecaynay hadalkiisa iyo waxa uu yidhi uu ku dhaleecaynay qaala abu bakr ibn lashcad saaxiba sunan baa dhalaysa abu daawuud sunan abi daawuud waxaa abu bakr ibn ashca waa ibnu abi daawuud abu bakr ibn abi daawuud wuxuu hi kaana waa aha alwaliid alkarabisi acrafa annaasi bilkalaam dadka ninka cilmulkalaamka ugu yaqaan bacda xafsin alfard marka laga yimaado alkarabisi ninka karabis la yihahda ugu yaqaanay yanii marka xafs alfard laga yimaado karabisi alwaliid ibni aban alkarabisi baa xilligiisii cilmulkalaamka ugu yaqaanay ninkii halkaa gaadhaybaa ubadkiisa wuxuu leeyahy cilmulkalaamkii aad iga barateen faraha ka qaado asxaabulxadii baan idinku oga xafs alfardna xilligii shaafici buu noolaa imaamu shaafici buu la dooday masaladii qur-aanku ma ba dabeedna wuxuu ihi waa makhluuq shaafici wuxuu ku ihi kafarta billaahi alcaiim allihii weynaabaad ka gaalowday toos buu gaalaysay markii xalqadii laga tegay buu rabiic ibnu sulaymaan oo ardaydii shaafici ka mida ayuu ihi qatalanii aw araada qatli shaafici wuxuu doonaya in lay dilo ila mar hadduu murtad xukumay waa lay dilayaa waa lay dilay ninkaasina waa xafs alfard wuxuu ahaa nin fogaaday buu ah a'imadii muctasilada ayo wuxuu yidhi wa kaana xusaynu alkaraabisiyu ninka la yidhaahdo xusayn alkaraabisi waa xusayn ibni cali alkaraabisi minhu tacallama alkalaam hadalka iyo cilmulkalaamka iyo falsafadda wuxuu ka bartay alwaliid ibnu aban alkaraabisi ayuu ka qaatay xusayn alkaraabisina isaguna nin ku caanbaxay waa cilmulkalaam waana ardaydii shaafici inuu arday u noqdona waxay ku timi ahlulkalaam iyo ahlura'yi buu ahaa markii ciraaq la joogay ciraaqna caan bay ku ahaayeen ra'yiga iyo kalaamka iyo falsafadda iyo markaa nin muxadiin markuu ka yimaada xijaaz makiya madiinana muxadiiinta ku badnaa nin muxadiin markuu u yimaado way ka filisadaanoo way ku dabagediyaan su'aalahay ku badiyaan wuxuu sheegaybay si kale intay u dhigaan ba bal ka warantanna way dawakhiyaan dabeedna way ka maadaysaan muxadiiinta way ku jeesjeesaan ragga welibana aan fiqiga aqoona xadiidka badan aad bay ugu dheeldheeli jireen markii dambaa imaamu shaafici baa maka ka yimi masjidkii weynaa buu soo fadhiistay xalqad buu bilaabo waxay yidhahdeen ninkani xagguu ka yimi waxa la xijaaz buu ka yimi waa muxadi way isu soo habar wacdeenoo nin kanaaba hoggaaminayay wuxuu hi kaale mid baa la sheegay aynu ka filinsanay aynu ka soo maadaysanayn saynu su-aalo u weydiino u tashwiishino way fadhiisteen waxay arkeen nin sanadkii iyo xadiiskiina sheegaya ra'yigii iyo caqligii iyo fahamkii intay hayeen ka badan sheegaya dabeedna halkiibay isku dhiibeen xalqadoodii dib ugumay noqona halkiibay fadhiisteen ardaydii imaamu shaafici buu noqday waa ragga ka soo wariyey madhabta qadiimka xuseen ibn cali karabisi mutakalim buu aha kownu asxaabi alxadiidi awla nnaasi biاlnajaati fi alaakhirati wa asbaqa alkhalqi ila aljanna dadka ugu mudan aakhire inay badbaadaan jannadana ugu dheeraynay can anas bni malik khaadim nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam ina anjaakum yowma alqiyaama maalinta qiyaame kuwa idinku badbaadada badan min ahwaaliha khatarta qiyaamaha iyo wa mawaatiniha goobaheeda kala duwan jidka siraad iyo xisaab iyo wixii lamida wa akarukum calaya salaatan kuwa iigu salliga badan fii daari dunya adduunyada kuwaasaa ugu badbaado badan aakhiro xadiidku waa daciif waxaa soo warinaya gabadh la yidhaahda xakaama binti cuhmaan ibni diinaar aabbaheed bay ka warinaysaa cuqayli adducafaau lkabiir waxa uu leeyahy tarwi can abiha axaadiida bawaila laysa lahaa aslu inanta xakaamo la yidhaahdaa aabbaheed waxay ka waraysaa axaadiisaan jirin oo aan asal lahayn marka xadiisku waa daciif anshada waa gabiya abu muxaazim alkhaqaani ahlu lxadiii hum naajuuna in camiluu bihi iida maa ataa can kulli mu'tamani ahlulxadiidku hum naajuuna waa kuwa badbaadaya in camiluu bihi hadday xadiidka ku camal falaan idaa maa ataa xadiidku hadduu ka yimaado can kulli mu'tamani mid la aaminayo yacni hadduu saxiix yahay qad qiila waxaa la yidhi inahum yagu khayru lcibaadi addoommada kuwa ugu khayrka badan wey calaa maa kaana fiihim iyadoo lala qabo waxaa ku guda sugan ee gaabisa idaa unjuwa marka laga badbaadiya min alfitani fitnooyinka man maata minhum ka ka midee dhinta kada sidaa ku dhinta isagoo xadiidka ku mashquulsan xaanat shahaadatuhu waxaa timi inuu shahiid yahay waa xadiis baa tilmaamaysa man maata fii alabi اlcilmi fahuwa shahiid qofka waxaa weeye isagoo cilmiga dalbaya dhinta shahiid wey xadiiskaasuu tilmaamay fataaba waxaa wanaagsanaaday min mayitin ay mayitun mid dhintay baa wanaagsanaaday fi laxdi murtahani yani maxbuusun fii laxdihi kaasoo ku xabisan iilkiisa yani iilka haddii lagala de lagama soo baxo ninkaasaa wanaagsanaaday buui wacan bni mubaarak cabdilaahi bni mubaarak qaala wuxuu hi abatu nnaasi dadka waxa ugu sugan cala siraadi jidka siraad asxaabu lxadiid weeye waa ragga ugu sugitaanka badan jidka siraad jidka siraadna de waynu qiyaasayna abu saciid muxuu yiri balaganaa annahu axaddu min asayf wa adaqu min ashacara tintana waa ka dhuubanya tinta waa ka dhuuban yahi seeftana waa ka af badan yahi axaadiista bukhaariya muslimna maxay sheegaysa madxadatun mazallatun cagtuna waa ka siibanaysa waa meel laga siibanay marka waa khatar meeshaas asxaabu lxadiidka waa kuwa xadiidka dalbaya ee u rixlaysanaya fadligooda wa qaala ibraahiim bnu adham ninkii zaahidka ah ina allaha tacaala yadfacu lbalaa'a musiibada waa kaga celiya can hadihi lumma birixlati asxaabi alxadiid asxaabulxadiidka xadiidka u safraya ayuu ilaahay bala badan ummadda kaga ilaalinaya wa can cikrimata mowla bni cabbaas fii qowlihi tacaala markuu macnaynayay assaa'ixuun altaa'ibuuna alcaabiduuna asaa'ixuun qaala wuxuu hi hum alabatu lxadiii wey aayadda ibnuljawsi zaadulmasiirka wuxuu yihi salafku afar macnay ku macneeyeen qole waxay yidhaahdeen waa assaa'imuun waana sida loo badan yahay saxaabo badanna waa laga wariyey siyaaxatu ummatii asiyaam aaaarna waa ku timi waana sida loo badan yahay qolo labaad waxay yidhaahdeen waa kuwii dullaanka qaadaya assaa'ixuun safar bay gelayeen qolada saddexaad waxay yidhaahdeen sidaana caaa baa yidhi qolada saddexaadna waxay yidhaahdeen waa alabatulcilm oo alabatulxadiidku kow ka yihiin sidaana cikrimaa yidhi qolada afraad waxay yidhaahdeen waa almuhaajiruun kuwii hijrooday wy sidaana ibnu zayd baa yidhi laakiin soomkaa loo badayy wa qaala wakiicu bnu ljaraax wuxuu ihi low ana arajula ninku lam yusib fi lxadiidi shayan xadiidka haddaanu waxbaba ka faa'iidin ilaa annahu yamnacuhu min alhawa inuu hawada ka ilaaliyo kaana qad asaaba fiih waxa weeye tawfiiq buu heli lah alhawa hadda waxaa looga jeeda xilligaa loo yaqaanay albidac inuu qofku bidcooyinka iska raaco marka xadiidka haddaanu wax kale ka faa'iidin ilaa inuu bidcada ka badbaado macaasidan raaya haddaad doonto wanaha nafsa can ilhawa taasaa ku filan wa qaala isxaaqu bnu ibraahim liabi cabdilah axmed bni xambil waxuu ku yidhi inna qowman qolo yaktubuuna alxadiida bay qorayaan oo dalbayaan walaa yuraa aharuhu calayhi raadkiisuna kama muuqdo walaysa lahum waqaar deganaansho iyo dulqaadna maleh oo dad fudud wey faqaala abuu cabdilaahi waxau ya'uuluuna way u laabanayaan fi lxadiii xadiika xadiiska ay dalbayaan ilaa khayrin nimankaasi wanaag bay ku dambaynayaan mar hadday dalbayaan fudaydkaasina waa ka bixi doonaa waana iska abiici xagga dambena khaiibulbaqdaadi waa inoogu keeni doonaa marka bilowga la yahay dulduulku iska badan yahi laakiin marka la sabre la raasuko xaalku inuu isbedelay oo dee sanco maalin lama wada dhisin maalin muxadid ku noqon maysid cilman wa camalan laakiin maalin walba cilmina waa ku kordhaya camalna waa kuu kordhinayaa qofkii niyadiisu fiican tahay ilahay kuwa haynaga dhigo ijtimaacu salaaxi dunyaa walaakhira adduunka aakhiro adduun iyo aakhiro wanaaggiisu inuu ku kulmayo isugu imanayo fii samaaci alxadiidi wa katbi xadiidka in la maqlo iyo in la qoro oo adduun iyo aakhiraba in lagu helay wa qaala sahlu bnu cabdillaah azaahid man araada dunya wlaakhira labadaba kii doonaya falyaktum ilxadii xadiidka ha faina fiihi waxaa ku sugan manfacata dunya wlaakhira baa ku sugan wa qaala cabdulaahi bnu daawuud waxa ui alxadiiu cizun waa sharaf wey man araada bihi dunyaa ninkii adduunye ku doonaya dunya addunya noqonaysa ku qadimaysid wey waman araada bihi laakhira ninkii ku doonana aakhiratu wey o adigeenna iyadaa wa qaala sufyaan thawri dee wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu xitaa niyada wanaajiyo adduunyada intuu jooga ku qadi maayo ilaahay waa kafaalo qaadanay dhinac kalena waxa weeye haddii xitaa uu u fadhiisto oo u mushqaayad ku qaatana oo u go'ana ku qadi maayo cid wax ku siiso ama dowlad ha noqoto ama arday ha noqotee waayi wa qaala sufyaan thawri wuxuu yidhi samaacu lxadiii xadiidka in la maqlaa cizun sharaf wey liman araada bihi dunya ninkii adduunyo ku doonaya wa rashaadun hanuun bay u tahay liman araada bihi laakhira aakhira ninkii ku doonaya anshadanaa axmed bnu mansuur marka halkaa loogama jeedo ku shaqa taga loogama jeedo ya ninkuu inuu yidhaahdo war halkanaaba baanshi ka dhowda ya haddaa cidina lacag kugu siin maysee niyadaad iska wanaajisanaysa laakiin haddaad ilaahay dartii u faafiso waxa weeye qadimaysa laakiin xilligii hore ninka waxa weeye xadiiska barta waxaa laga yaabaa inuu dadka ka shaqaysan waayo oo rag baa safar soo gelaya odhanaya xadiiska noo dhig markaa ragga qaar rag way kala duwanaayeen ragga qaar baa waxa weeye yidhi haya dhiga lacagta markii lagu dhaleeceeyey bay yidhaahdeen oo waxa weeye ciyaalkayga yaa ii biilinay hadya habe dul taagay haddaan suuqa galo mid baa igu soo dhegaya sheikh laba xadiisii sheeg waxaan ka yimi ciraaq baan ka yimi marka intay u fadhiisteen bay lacagta kaga gureen marka haddii saa loo mashquuliyo wax dhiba male wa ajra alxadiii yaqdaxu jamaacatu waaaakharuuna samaxu waaakharuuna jawazuu liman shugil can kasbihi fakhtiira hada waqul ninka la mashquuliyey waa la siinaya lakiin niyadaa la wanaajinaya anshadanaa culimmadii horena waa isku ceebaynayeen anshadanaa axmed bnu mansuur ashiraazi libacdihim gabay cid kala leedahay wuxuu ihi calaykum bilxadiidi xadiidka laazima falaysa shayun shay ma ahaanin yucaadiluhu kaasoo u dhigmaya calaa kulli ljihaatin dhinac walba marka laga hego nasaxtu lakum faina diina nusxun walaa ukfii nasaa'ixa waajibaati wajadna fi riwaayati kula fiqhin wa axkaaman wamin kuli lugaati nasaxtu lakum buu waa idin naseexeey faina diina nusxu inama diinu addiinu nasiixa xadiidkii buu tilmaamay diintu waa naseexa wey walaa ukfii qarin maayo nasaa'ixa waajibaati nasiixooyin waajib igu ah inaan idiin sheego wajadnaa waanu ka hellay fi riwaayati xadiidka kula fiqin fiqi dhammaantii wa axkaaman baanu ka hellay wa min kuli lugaati luqo oo dhanna waanu ka hellay bidikri lmusnadaati axaadiista sheegiddeeda anistu leyli habeenkii baan ku caweeyey wa xifdu lcilmi cilmiga in la xifdiya khayru faa'idaati faa'iidooyinka ugu wanaagsan wey cilmiga in la xifdiya waman alaba alxadiida xadiidka ninka dalba afaada dukran kayd buu faa'iidaysanaya aakhiro kayduu noqonay wa fadlan buu faa'iidaysanaya uma diinan buu faa'iidaysanaya daa habaati diintaasoo sugnaansha yani diin uu ku sugnaanay calaykum waxaad laasimtaan biriwaayaati axaadiistii allawaati taasoo rawaaha maalikun imaamu maalig uu soo wariyey aska ruwaati ragga wax wariyana kuwa waxa weeye ugu sharafta badan ah. wa shucbatu wabnu camrin wabnu zaydin wa sufyaanu athiqaatu can ihiqaati waa kuwii lagu kalsoonaa oo ka warinaya kuwo lagu kalsoon yahay a'immadiibuu tilmaamaya ويحyى بن معين وبن حنبل المزkي la tacdiiliyey وإسxاaq الرضا بن rahوyة iyo وبن الفuraati أحmed بن الفuraat أئmatunaa أئmadayadii wey أئmatunaa أئmadayadu النujuumu waa xidigihii wey whal rashiidu ay whal caaqilu caaqil ma jira takallama ka hadlay fi nujuumi xidigihi azaahiraati ifay yani nimankaa nin caqlile maagi maayo oo ka hadli maayo man jacala ninkii yeelay oo min alkhulafaa'i khulafada ka mida fii bayt ilmaali bayt ilmaalka nasiiban dheef liasxaabi alxadiid yani waa khulafadii mushahaarka u qoray muxadiiinta can abi bakr bni abi maryam qaala wuxuu uhi kataba cumar bnu cabdilcasiis ilaa waali ximsa oo shaam ku taalla suuriya wuxuu u qoray mur waxaad u amartaa liahli asalaaxi dadka wanaagga u saaxiibka ah min beyti lmaali baytulmaalka xaggiisa bimaa yugniihim wax ku filan lianlaa yashqalahum si aan uga mashquulin shayun shay can tilaawati alqur'aan wamaa xamaluu min alaxaadiid qur-aanka iyo xadiidka si aanay uga mashquulin biil ha loo qorabu waa raggii dee diinta sabade wuxuu ahaa nin caalimabu khaliifkii muslimiintana waa noq labadii sane uu xukumayey dowladdii umawiyiinta wax zaka qaato waa la waayey markuu cadaaladii sameeyey nin waliba wuxuu baadhaya ciddii uu zakada siin lahaa mid waliba wuxuu odhanaya cid kale la doono uma baahni taqriib alaxdaai fii samaaci alxadiid da'yarta in loo soo dhoweeyo axaadiista si ay u maqlaan kaana ibnu lmubaarak raximah llahu tacala cabdullahi ibnu lmubaarak idaa ra'aa markuu arko sibyaana asxaabi alxadiid asxaabu alxadiidka carruurtooda wa fii aydiihim qacmahooda ay ku sugan tahay almaxaabiru aqlaamtu yuqaribuhum waa soo dhoweynaya wayaquulu wuxuu odhanayaa arsudiin waa kuwii diinta lagu beeray birnaa waxaa nalooga wariyey oo nalooga sheegay ana rasuul lahi sal lahu alayh wasalama qaala inuu laa yazaalu llahu alla ka zuuli maay yaqrisu inuu ku beerayo fii hada diin diinkan isaga ah arsan dad lagu beero oo yashudu diina bihim diinta lagu xoojinayo xadiidka waxaa soo warinaya ibnu maaja axmed ibnu xibbaan waana saxiixiyey albaanina xasan buu ku tilmaamay laakiin lafdiga mashhuurkahi waa maxay laa yazaalu اllahu yagrisu fi hada اdiini garsan yastacmilhum fi aacati macnahana isku dhowyi ilaahay uu ku shaqo gelinayo adeecitaankiisa humul yawma iyagu maanta daayartaasi asaakirukum waa kuwa idinku yar wey wayuushiku waxay ku dhowaanayaan an yakuunuu inay noqdaan kibaaran kuwa waaweyn min bacdikum idinka dabadii can cabdilaahi bni cubayd bni cumayr qaala wuxuu hi waqafa camru bnu lcaas saxaabigii jaliilkaa calaa xalqatin min quraysh xalqad qurayshi leedahay buu soo istaag xalaqatin min quraysh faqaala wuxuu uhi maa lakum maxaa idiin sugnaaday qad taraxtum haadihi alugaylima wiilashan yaryar aad isaga tuurteen oo bimacnaa xalqadiina aad uga saarteen alima musaqar baa laga laa tafcalu buu hi sidaa ha samaynina waawsicuu lahum fi lmajlis golaha u waasiciya waasmicuuhum alxadiid xadiidka maqashiiya waafinuuhum iyaah fahan siiya fainahum yagu sigaaru qowmin weeye maanta aw shaka waxay ku dhow yihiin an yakuunuu kibaara qowmin inay noqdaan waqad kuntum waa ahaydeen shalay sigaara qowmin baa ahaydeen fa antum alyowma kibaaru qowmin baa tihin man qaala ninkii yidhi ymbai waxaa u habboon lirajuli ninka an yukriha inuu ku khasbo waladahu ilmihiis calaa samaaci alxadiidi xadiidka inuu maqlo wa qaala cabdullaahi bnu daawuud wuxuu uhi yonbagii waxaa habboon lirajuli ninka an yukriha inuu ku khasbo waladahu waladkiisa calaa samaaci alxadiidi xadiidka maqalkiisa wa kaana yaquulu wuxuu odhanayay laysa diinu diintu ma ah bilkalaami hadal ma ah inama diinu diinta dhabtaahi bilaahaari waa axaadiis weeye marka khasab wuxuu uga jeedaa dee la daba taagnow ya oo amar ku sii oo dabada ka kaxe hadduu la yidhaahdo sida qolyahan cusubi ubadka lama khasbo caalamkii wuu isbedelay dhiirigelin buu u baahan yahay tiina shiikhu waa ku haya in wax la siiyo si uu xadiiska u dhegaysto man ta'allafa waladahu calaa samaa'i alxadiid ninka jeclaysiiyey ilmihiis si uu xadiidka u maqlo wa qaala ibraahiim bnu adham waxaw qaala lii abi aabbahay wuxuu igu yaa bunaya wiilkaygiiyow utlub ilxadiida xadiidka dalab fakullamaa samicta xadiidan mar aad xadiid maqasho wa xafidtahu oo aad xafiddo falaka dirhamun shilin baa lagu siinaya shilinkuna xilligaa waxaan filayaa saddexda waqtiba waa u goynay faalabtu xadiia calaa haada sidaasaan xadiidka ku dalbay buntirsi bay noqotay aabbe han xadii baan maqlay han dirham buu ka qaaday laakiin da waa xaafitahu waa laga dhegaysanay toban baan maqlay boqol dirham hadduu boqol xadiis keeno waa boqol dirham waa boqol dirham marka haddaad tidhaahdo maanta an kun mise kun laana wahaakada naam man dama shuyuuka aladiina lam yasmacuu xadii ninka ceebeeyey odayaasha aan axaadiista usoo fadhiisanayn dadka waayeelka waxaa laga yaabaa ina yidhaha waanu gabowne waanu weynaanay maskaxdu shaqayn mayso waa kuwan kaana sufyaanu thawri wuxuu ahaa idaa ra'a shaykha oday hadduu arko lam yaktub ilxadiia xadiidka aan isku hawlin oo aan qorin oo aan dalbin wuxuu odhanaya laa jazaaka allahu can alislaami khayran islaamka xaggiisa ilaahay abaal wanaagsan kaama siin yani waxba uguma fadhidin waxamaad soo kobi wa qaala alacmash wuxuu yidhi idaa ra'ayta shaykha oday haddaad aragto lam yaqra'i alqur'aana qur'aanka aan baran walam yaktub alxadiida xadiidkana aan dalbin oo aan qorin fasfac lahu dhurbaxu dhurbaxa ku dhufo adkayn buu uga jeedaa fainahu shiikhaasi odaygaasi min shuyuukhi alqamar waxa weeye dayaxa odayaashiisii weeyaan buu yidhi waa isagaa inoo macnayn doona qaala abuu saalix waxaa uu yidhi waa raggii warinaya qultu liabii jacfar waxaan ku idhi maa shuyuukhu lqamar odayaasha dayaxu waa kuwee qaala wuxuu idhi shuyuukhun waa odayaa dahriyuuna gaboobay yacnii caashuu dahran in badan noolaa wey yajtamicuuna waa kulmaan fii layaali lqamar habeenada waxa weeye cadada ah saddexiyo tobanka iyo afariyo tobanka iyo shaniyo tobanka bay bannaankaa u baxaan iftiinka ay tahay yatadaakaruuna waxay ka sheekaystaan oo isxasuusiyaan ayaama annaas silsiladii guba iyo gabayadii iyo taariikhiyo ya iyo beri baa qole lagu duulaya qolo geelgola dhacayo wixii la mida taariikhahaasay ka sheekaynaya ayaama annaas walaa yuxsinu axaduhum midkood ma wanaajinayo an yatawadaa lisala weyse sax ma weysada sixi maayo waxaana waa ka sheekaynay man qaala ninkii yidhi yambagii waxaa habboon an yaktuba alxadiia ama an yuktaba alxadiia xadiidka in la qoro ilaa xiini ilmowt ilaa laga dhimanayo wa qiila libni lmubaarak waxaa lagu ilaa kam taktubu lxadii ilaa xilli maad qoraysaa xadiidka oo dalbaysa isagoo waayeeloo lixdankii dhaafay baa la arkay oo weli buug iyo qaala wuxuu hi lacalla alkalimata waxaa laga yaabaa kelmaddii allatii taasoo antaficu biha aan ku intifaaci lahaa lam asmacha bacdu inaanan weli maqan kelmaddii aan ku badbaadi lahaa inaanan weli helin baa laga yaaba marka waa wadaya waa wadaya halkaa waxay jawaab u tahay dadka waxaa weeye markay xoogaa cilmiga dalbaan o odhanaya intaasaa igu waa kelmad weyn wey cilmiga in la joogtay wa qaala alxasan bnu mansuur aljasaas qaacidaduna waxay tahay haddaad hore u socon weydo dib baad u soconaysa haddaad mustawo cilmiga ka gaadho oo qofku idhaahdo intaasaa igu filan oo hore uu u socon waayo intii miyuu haynay ma haynay dib buu soconay waayo noloshu waa sidaas imaa taqadum wa imaa ta'ahur liman shaaa an yataqadam aw yataahar waxaa weeye shayna halkiisa taagnaan maayo wa qaala xasan bnu mansuur aljasaas qultu liaxmed bni xambal ilaa mataa yaktubu rajulu xadii ilaa maayo ilaa goormuu dalbaya xadiid iyo cilmigaba qaala wuxuu hi xataa yamuut ilaa uu ka dhimanay waa la waday hubuutu xujati saaxibi alxadiid ninka xadiidka yaqaana xujadiisu inay sugan tahay wa qaala shaaficiyu wuxuu man tacallama alqur'aan cadumat qiimatuhu qiimihiisaa weynaanay waman nadara fi lfiqhi fiqiga ninka eega ee ku mashquula nabula miqdaaru waxa weeye sharaf buu yeelanay waman kataba alxadiida ninka xadiidka ku mashquulana qawiyat xujatuhu xujadiisa xoog badnaanaysa wa qaala abuu caruubata alxaraani wuxuu yidhi alfaqiihu idaa lam yakun saaxiba xadiid hadduu yakuunu acraj laangadhu noqonaya waayo lugna waa xadiikii lugna waa fiqigiisi hadduu waxaa weeye minhaajka dusha ka qabto iyo irshaadka oo waxaa weeye uu ku celcelinaya alfaaddii fiqiga laakiin xadiidkeedu aanu la socon waa nin lug la wey lug baa ka maqan waayo waxaa ku filan masaladan maxaa u daliilay xadiiskeeda sheeg hadduu aamuso dee waa isku soo taagaysa taqliidkuna cilmi maaha bal alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu maa daka mustawiyaani qaala allahu iyo qaala rasuuluhu iyo hebel baa isku cilmi maaha waay waصfu raagibi fi lxadiidi wazaahidi fiih ninka xadiiska jecel iyo ninka naca tilmaantood qaala abu bakrin اlhudali wuxuu qaala liya zuhriy yaa hudaliyu hudaliyow an yucjibuka alxadiiu xadiidku makuu cajabiya ma jeceshahay qaala wuxuu ihi qultu waxaan ku uhi nacam haa waan ka helaa xadiidka qaala wuxuu ihi amaa inahu yucjibu wuxuu yaabgeliyaa oo ka hela dukuuru rijaal ragga labkaabaa jecel wayakrahu waxa neceb mu'anauuhum badhnaankuna waa necbiy ninka lab ee dhammayska tiranna waa jeceliy badhnaankuna waa necbiy badhnaaga waxaa sidaa loo leeyahay maaha dumarka nuqsaan in lagu sheegay laakiin ninna waa la gartay gabadhna waa la gartay dakar waa unha laakiin midka laa ilaa ulaa walaa ilaa haulaa midna aan ahayn ya ragannimadiina ka tegay dumarkii ila aan gaadhin dee meel dhaxo ku baaba'ay oo ka ugu liita wey muqanad iyo mu'anas baa la yidhaha anshadanii abulfadl waa ninka nacawey alcabaas bnu muxamed alkhuraasaani wuxuu idhi raxaltu waanu rexlays adlubu asla alcilmi cilmiga asalkiisa anuu dalbaya mujtahidan xaalaan ah mid ku dadaalay aslulcilmiguna waa qaala allaahu iyo qaala rasuuluh wa ziinatu lmar'i qofka quruxdiisu fi dunyaa adduunyada alaxaadiiu weeye laa yadlubu lcilma cilmiga ma dalbo ilaa baasilun nin khabiiro mooyaane dakarun lab ah baasil waa ninka mujaribka ah khibradda leh walaysa yabqaduhu ma naco ila almakhaaniiu kuntaha mooyaane labeebka laa tacjabanna ha la cajabin bimaalin xoolo sawfa tatrukuhu waad ka tegaysaa fainamaa haadihi dunya addunyadani mawaariiu waa wax lakala dhalo wey oo laga dhalay alistidlaalu calى ahli sunna bixubihim asxaab alxadiid wa qaala qutaybatu bnu saciid wuxuu idaa ra'ayta rajula nin haddaad aragto yuxibu jacala ahla alxadiid mila yaxya bni saciid alqaطaan wacabdiraxmaan ibni mahdi waaxmed bni xambal waisxaaqa bni raahuuya ama ibna raahawey labadood odhan karta wadakara qowman aakhariina buu sheegay fainahu ninkaasi hadduu nimankaa jecel yahay cala sunnati sunnada ayuu ku taagan yahay waman khaalafa haada ninka taa khilaafana ee raggaa nacana faclam waxaad ogaataa annahu mubtadicun inuu yahay anshadanaa axmed bnu kaamil liabi jacfar alkhawaas gabayga abi jacfar alkhawaas baa iskale waxaana ku gabiyey axmed bnu kaamil dahabat dowlatu ahli اlbidac wawahaa xabluhum uma inqaطc watadaacaa biاnsiraafi jamcihim xizbu ibliisa aladii kana jamac hal lahm ya qowmi fii bidcatihi min faqiihin aw imaamin yutabac dahabat waa tagtay dowlatu asxaabi اlbidac bidcoolayaasha dowladdoodii iyo baawarkoodii iyo xooggoodii baa tegey wawaha waa daciifay oo waa jilcay xabluhum xadhigoodu uma inqaaca kadibna waa kala go'ayba oo waa u dhammaatay watadaaca waxaa isu habarwacday biinsiraafi jamcihim kala tagooda jamcoodu uu kala tegey xisbu ibliisa ibliis kooxdiisii baa isugu habarwaacday alladii ibliiskaasoo kaana jamca awalba isu keenay oo kulmiyey ayaa ku dhawaaqay inay kala tageen yacni tafaraarum ku dhacay hal lahum au sugnaatay yaa qowmi tolow fii bidcatihim bidcadoodaas min faqiihin nin faqiih ama haysta aw ama imaamin yutabac imaam la raaco la yaqaano mili sufyaana oo kale akhii hawrin qolada hawr la yidhaahdo walaalkood ahaa yacni athawri alladii kaasoo callama annaasa dadka baray duqayqaati alwarac xalaal meeradnimada kuweeda qarsoon aw ama sulaymaana akhi ataymi alladii kaasoo taraka nowma hurdada ka tegey lihawli mualac geerida darteed uga tegey hawli mualac waa geerida waxaa kaloo lagu macneeyey baciga isa soo saaridda waxaa kaloo lagu macneeyey marka ilaahay la hortaagan yahay liqaa llah hawlmualac waxaa looga jeedaa waxaa weeye argagaxa markuu waxaasi kugu soo baxo ilaahay aada hor istaagto ama sakaraatulmowdku kugu yimaado ama lagaa soo saaray xabaasha adoo qaawan waa wax kugu soo baxay oo dusha kaaga yimi wey aw ama fatalislaami wiilkii islaamka acni waxaan u jeedaa amd axmed ibni xambal daaka kaasi low qaaracahu haddii ay la doodaan oo la niqaashaan alquraau culimadu beriga hore quraada waxaa loo yaqaanaa culimada qaraca ay alaba uu ka qaalib noqonay lam yakaf kama baqin axmed sawtahum shaabuugood qolada ahlulbidaca shaabugooda kama baqin id khawafuu markay cabsi geliyeen laa wala walaa sayfahum laada hore waa iska tatimat lbeyt beytkaa lagu buuxinay walaa sayfahum sayftoodana kama biqin xiina lamac markay iftay ee loogu hanjabay ee loo lulay seeftoodana kama baqin alistidlaalu cala almubtadicati bibugdi alxadiii wa ahli dadka xadiidka ee nacaya bidcanimadooda in loo daliishanayo inay mubtadica yihiin mar hadday ahluxadiidka necab yihiin wa qaala baqiyat waxaw ibn اlwaliid qaala liya alwsaaciyu yaa abaa yuxmid miimka waa la hoos dhigaya yuxmid weeye wataynu nidhi magacyada alla iska hubiyo alikmaal libni makuula baab dhan buu u caqidayaa baab yuxmid bidammi ilyaa wa kasri yuxmid daaraqudna wuxuu leeyahay qaar baa ya fatxiya yaxmidna waa le laakiin mashhuurku waa yuxmid wax kalaa idinku yaalla soomaa waay maa taquulu maxaad odhanaysaa fii qowmin qolo yabqaduuna xadiia nabiyihim xadiidka nebiga neceb qultu waxaan idhi qowmu su waa qolo xun weeye qoladaas qaala wuxuu uhi laysa min saaxibi bidcatin nin saaxibu bidcaahi ma jiro oo tuxadiثu can rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka aad uga sheegayso bikhilaafi bidcatihi bidcadiisa wax khilaafsan bixadiiin xadiid ilaa abqada alxadiia xadiidkaa waa nacaya waayo ma doonayo bidcada inuu ka soo laabto waqaala axmed bnu sinaan waxaa weli alqaaan laysa fi dunyaa dunyada kuma sugna mubtadicun nin mubtadica ilaa wahuwa yubqidu wuxuu nacayaa ahla alxadiii buu nacaya faida ibtadaca arajulu ninku hadduu bidco keeno nusica waa laga siiba xalaawat alxadiii min qalbi xadiidka macaanaantiisa qalbigiisaa laga siiba wa qaala abuu nasr ibni sallaam alfaqih wuxuu yidhi laysa shayun shay ma ah aqala mid kaga culus calaa ahli lilxaad allakoodnimada kuwa u saaxiibkaa iyo walaa abqada ilayhi xaggooda looga necab yahay min samaaci alxadiidi wa riwaayatii inay ku wariyaan biisnaadihi isnaadkiisa man jamaca kii kulmiya bayna madxi asxaabi alxadiid wa dami ahli alra'yi waalkalaami alkhabiir qaala shacbiyu wuxuu ihi maa xadauuka waxay kaaga wariyaan can asxaabi muxamadin sala allahu calayhi wasalam faakhudhu qaado oo labood wamaa qaaluu waxay ka yidhaahdaan bira'yihim caqligooda iyo ra'yigooda fabul calayhi ku kaadi buui iska daa inaad qaadatee kaadi la dul istaag ra'yigooda wa qaala cabdullaahi ibnu axmed ibni shabaway qaala wuxuu uhi samictu abii baan maqlay yaquulu isagoo leh man araada ninkii doonaya cilma alqabri cilmiga aakhiro fa calayhi bilaar xadiiskaa ku dadaalo kaasuu ku janno tegaya waman araada ninkii doonaya cilma alkhubsi cilmiga ceeshka iyo rodhida yacni cilmiga adduunyada adduunyada lagu ceeshay fa calayhi bira'yi waxay ila tahay ra'yiga haddaba galo marka halkan wuxuu uga jeedaa cilmu lqabri adduunyaduna waa la socota laakiin cilmu lkhubsi adduunyada ma dhaafsiisna waxay la mid tahay faminhum man yaquulu rabbana aatina fi اdunya wma lahu fi اlaakhirati min khalaq wa man yaquulu rabbana aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirai xasana waqila cadaab الnaar marka cilmu alqabr waa cilmu اlaar addunya aakhira cilmu lkhubsiguna adduunyadu ku joogaan sidaasaa xoog badan macnaha nusakda qaar waxaa ku yimi cilmu اlkhabar laakiin dee cilmu اlkhabar iyo cilmu اlaaaar isku macnay noqonaysa isku macnay noqonaysa marka waa cilmu اlkhubsi wey yani addunya aakhira wa qaala yuunus bnu sulaymaan asaqaطi wuxuu nadartu fi اlamri baan eeg faidaa huwa alxadiiu wاra'yi wey yanii xaalkaan eegay waxa yaalla xadii iyo waxay anigayla tahay labadaasunbay noqotay fawajadtu fi lxadiii waxaan ka helay dikra rabbi tacaala ilaahay in la sheegay wa rububiyatahu in la sheegay wa jalaalahu wa cadamatahu weynankiisa in la sheegay wa dikra alcarshi carshiga in la sheegay wa sifat aljannati wannaar in la sheegay wa dikra alnabiyiina walmursaliin walxalaala walxaraam walxaa cala silaati alarxaam wa jimaacu lkhayri fiih wanaagna inuu ku dhan yahay wa nadartu waxaan eegay fi ra'yi aniga waxayla tahay faidaa fiihi waxaa ku sugan almakru dhagritaan waalgadru ballanjabin waalxiyanu xeeladaysi wa qaiicatu alarxaam qaraabada in la gooyo wa jimaacu shari fiihi sharoo dhan baana ku dhan wa qaala abu bakrin axmed bnu cabdiraxmaan annasafiy almuqri bisamraqanda meesha la yidhahda kaana mashaayikuna waxay ahaayeen yusamuuna mid kuwa ku magacaaba abaa bakr bni ismaaciil ninka la yidhaahdo abaa amuud bay u bixiyeen lnnahu maxaa yeelay kaana u ahaa min asxaabi alxadiid buu ahaa fasaara wuxuu noqday min asxaabi ara'yi buu noqday ahlura'yi buu iska raacay iyo ahlulbidaca yaquulu llahu tacaala alla wuxuu leeyihi wa amaa hamuudu miyaa fahadaynaahum waanu hanuuninay fastaxabbuu waxay jeclaysteen alcamaa indhala'aan waa baadidii cala alhuda hanuunkiibay ka doorteen ninkaana markaa waxaa la yidhi amuud buu la mid yihi abu amuud bay u bixiyeen anshada cabdatu bnu ziyaad alasbahaani min qowlihi wuxuu yidhi diinu nabiyi muxammadin ahbaaru diinu nabiyi diinta nebigu muxammadin aha akhbaaru akhbaar weeye la warinayo nicma almatiyatu gaadiidyadaa ugu wanaagsan lilfataa wiil gaadiid u ah alaaathaaru hiya iyadu alaaathaaru oo axaadiista ah yacnii wax la adeegsado oo waxa weeye gaadiid laga dhigto waayo aakhiraynu ku soconnaa wax lagu badbaadoo la fuulo axaadiistaa ugu mudan almaiya waa gaadiidka la fuula wey laa tukhdacanna yaan lagaa sirin can ilxadiidi xadiidka iyo ahlihi dadkiisa yaan lagaa sirinoo lagaaga digin oo aan lagu odhan iskaga han waxaa weeye sida zamaqshari oo kale ya zamaqshari muxuu yidhi waa muctazili mutakalim wain qultu min ahli اlxadiiثi wa xisbihi qaaluu taysun laysa yadri walaa yafhamu haddii laygu idhaahdo ma ahlulxadiis baa tahay maya baan odhanay waayo waxaa laygu sheegayaa haddaan idhaahdo ahlulxadiis baan ahay orgi aana waxna garanayn waxna fahmayn haddii wax loo sheego kaana ma ihibu ahluxadiiskusaa ku sheegaya laa tukhdacanna can ilxadiii wa ahlihi fara'yu aniga waxay la tahay leylun waa habeen waa madow waalxadiiu xadiikuna nahaarun waa iftiin weeye walarubamaa halita alfataa waxaa laga yaabaa wiilku inuu khaldamo subula alhudaa hanuunka wadooyinkiisa inuu ka khaldamo walxaal ashamsu cadceeduna baasiqatun ay tahay mid soo baxday oo lahaa ay u sugnaatay anwaarun iftiin yacnii xadiidkiioo muuqda oo sida cadceedda u soo baxday baa laga yaabaa wiilkii inuu ka khaldamo oo wadada gud curkaa inuu jeexo wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi wasalam